بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته xadiidka kan haddaan riwaayadda bukhaari akhriyo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku yidhi qaala calayhi الsalaaةu wasalaam sayid الاstigfaari an yaquula اlcabd allahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa ant khalaqtanii waana cabduk waana calaa cahdika wawacdika ma اstaطact acuudu bika min shari ma sanactu abu'u laka binicmatika calaya waabu'u bidenbi faغfir lii inahu laa yakfir الdunuuba ilaa ant man qaalah xiina yusbix famaata min yowmihi dakhala اljanة wman qaalahu xiina yumsi famaata min leylatihi dakhala aljanna xadiidka kan oo warinayo saxaabigaasi la yidhahdo shadaad aws shadaad ibnu aws waa shadaad ibnu aws ibnu haabit xasan ibnu haabit baa adeer u ah waa saxaabi saxaabada jaliilkaa ka mid ah shaam raggii ka ah. laba xadiioo qudhaa buu ku leeyay bukhaarina halkan xadiioo keliyuu ku leeyey say shuraahi lxadiidku tilmaamaan saxiixu muslimkana hal xadiidoo qura in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay xadiidkii sheegayey ee qitlada iyo dibxada iyo in la hagaajiyo halkaa xadiidna saxiixu muslim buu ku leeyey halkan xadiida aynu akhriyaynana wuxuu ku leeyey kitaabka bukhaari labadaa xadiid bay usoo saareen labada imaam xadiidkan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay inuu yahay sayid اlistikfaar ilaahay subxaana wa tacaala kufraanka laga dalbo ka u sarreeya u fadli badane sayidka u ah walidalik baa ibnu abi jamra markuu sharxaya wuxuu ku tilmaamayaa xadiidkani wuxuu kulansaday buu leeyahay macaani aada u qurux badan iyo alfaad kooban oo qurux badan oo keensanaysa in lagu magacaabo buu leeyahy sayid ulistikfaar waayo xadiidkani wuxuu koobsadaa ilaahay subxaana wa tacaala oo waxdaaniyada loo qiro inuu isagu keligii rabbi khaaliqa yahay keligii macbuudka la caabuda uu yahay addoonka oo qirto oo ictiraafa taqsiirkiisa iyo khatigiisa iyo gaabnidiisa rajaynaya ilaahay subxaana wa tacaala yaboohiisa wixii nimcaa u nisbaynaya inay ilaahay xaggiisa ka timi wixii xumiyo dembina inay isaga dhankiisa ka timi ilaahayna subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu ku tilmaamayaa sayidulistikfaar uu ku sheegay waxaa kaloo uu sheegayaa qofka yidhaahda gelinka hore riwaayaadka qaarkood wa huwa muuqinun bihaa bay tilmaamayaan isagoo yaqiinsan oo rumaysan waxa alfaada xadiidku ay sheegayso qofka gelinka hore ku hadla ee ku wardiya ee dabeetana maalintaa dhinta jannuu gelayaa buu nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam qofka gelinka dambe ku wardiya ee dabeetana habeenkaa dhinta isna jannuu gelayaa buu nebigu leeyay calayhi isalaatu wasalaam xadiidkani markaas fadiilada gaarkee uu leeyey inuu nebi moxamed ku sheegay calayhi salaatu wasalaam sayid اlistikfaar gufraan طalab ama ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf la weydiisto xadiidka u sayidkaa buu nebigu ku tilmaamay waxaanu siiyey fadiiladaasi ah haddii uu gelinka hore qofku yidhaahdo maalintiisaa dhintana inuu janno ku gelayo hadduu gelinka dambe ama habeenkii yidhaahdo habeenkaasi tiisii u timaado naftu ka baxdana inuu janno ku gelayo xadiidkan haddaynu ladaa'if kooban ka tilmaamno marka hore intaynan halkaynuu soconno qabanin nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu kulmiyey bay idhahdeen ducada labada lafdiya ilaahay lagu baryo oo ugu tirada badan lee lagu ducaysto allahuma anta rabbi lafdu ljalaala allaahumma yaa allaah ah sunnaday ku badantay qur-aanka waxa baryo ku soo aroorayna rabbi bay ku badantay rabbana aatina fi dunya xasana rabbana taqabal mina rabbana aatina maa wacdtana qur-aanka waxa ku soo arooray ee duca ahina lafdu rubuubiya ayay ku badantay walidalik bay culamo badani waxay fadilaan marka la ducaysanayo in lafdigaasi aan laga tegine ilaahay lagu baryo subxaana wa lafduljalaalaha iyo lafdigaasi rabbigaah in ilaahay subxaana wa tacaala lagu baryo xadiidkan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay labada lafdi ee midna qur-aanku ku badan yahay ka labaadna xadiidku uu ku badan yahay oo ah allaahuma anta rabbi addoonkoo ilaahay subxaana wa tacaala qiraya oo le ilaahayow rabbigay baa tahay allahuma anta rabbi ilaahu adugu rabbigay baa tahay ku hadlaya sheegaya inuu isaguna yahay laa ilaaha ilaa ant mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane khalaqtanii wa anaa cabduk waa adii abuurtay oo rabbinimada sifada waxyaabaa ka ratibma masalati lkhalqi baa ka mid ah waa adii abuurtay aniguna addoonkaagii baan ahay intaas buu qofkan marka hore qiray ilaahuu rabbi u ogolaaday inuu ilaah yahay buu u inuu rabbi yahay buu u oggolaaday waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam raaciyey markaasi wuxuu qirtay qofkan inuu ilaahay addoonkiisii yahay kadibna wuxuu sheegtay wa ana calaa cahdika wa wacdika ma stataac ilaahya waxaan ku sugnahay ballankaaga iyo yabohaaga maxaa loo jeedaa laba macnay ku fasiraan waxaan ilaahay u ku sugnay wixii maa caahadtu maa caahadtuka calay wa waacadtuka min alimaani wa ikhlaasi taacati lak wixii ilaahay oo aan ballan qaaday ee heshiis kugula galay ee ah iimaan iyo inaan kuu gaar yeelo cibaadada iyo taacada ayaan ku sugnahay shuraaxda qaarna waxay yidhaahdaan wa ana calaa cahdik waxa weeyaan waxaan ku sugnay ballankii aada caalimu darra nagaga qaatay qur-aanku waa ka tilmaamaya inuu rabbi subxaana wa tacaala bini aadamka iyagoo aadam dhabarkiisu jira soo saaray alastu birabbikum qaaluu bala inay yidhaahdeen dabeetana cahdiga meeshan ku qoran shuraaxda badh waxay leeyihin wa calaa cahdik ballankii baan ku sugno ma burinin rabbinimadii weli waa kuu qirsanay allahuma anta rabbi waa kan ku dhawaaqaya marka wuxuu sheeganayaa rabbinimadii weli ilaahay u qirsan subxaana wa tacaala wacdiga kanina waxay weeyaan bay leeyihin yaboohe aada noogu yabooday calaa lisaani nabiyik ee ahaa ana man maata laa yushriku biاllahi dakhala aljanna yabohana ilaah waa rumaysnay ballankii aada naga qaadayna waa ku sugnahay wixii aada noo yabooday nebigu calayhi salaatu wasalaam noo sheegay qofka tawxiidkaa la yimaada allahuma anta rabbi laa ilaaha ila ant tawxiidkaa qofka la yimaada inuu janno ku galayana ballankaasna waan haystaa isaganoo waa ku sugnay labadaa tafsiirba culammadu way saaraan marka ay fasirayaan lafdigaa wa ana calaa cahdika wa wacdik nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu erayadaas soo tilmaamay waxa uu xadiidku tilmaamayaayoo kale inuu qirayo acuudu bika min shari maa sanact ilaahu waxaan kaa magan gelayaa waxaan xuma sameeyey wixii aniga iga soo fulay adiga wanaaggaasa kaa soo fulaa inaad abuurtay oo i nimcaysay anigase wixii xuma iga soo fulay ilaahu adaan kaa magan abuu laka binicmatika calay ilaahu waxaan kuu ictiraafayaa actarif lak waxaad nicmaysiisay waanan mahadnaqeediyo iyo waajibaadkeeda gudanin ilaah waan ictiraafsanay wamaa bikum min nicmatin fa min allah wain tacudu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahu taa aan la koobi karin ee tirada badan leh mar haddaan iyadiiba la koobi karin waxaa hubantiya in aanad shukrigeedan adigu koobi karin mar kasta inaad muqasartay inaad gaabiyo tahay markaas wuxuu qirayaa addoonka kani ilaahayow nicmadaadana waa kuu ictiraafsanay inaan shukriga guto daayo waxaan kaloo ictiraafsanay wa abuu bidenbi actarif bidenbi ilaahu dembigaygana waan ictiraafsanay inaan dembiile ahay ee adigu ii dembi dhaaf faqfir lii innahu laa yakfir dunuuba ilaa ant ilaahu adigu ii dembi dhaaf shuraaxdu waxay kaloo tacliiqiyaan lafdiga ah ninka subaxii yidhaahda ama gelinka dambe yidhahda dakhala aljanna imaam ilkarmani wuxuu ku tilmaamayaa qofka rumaysane weedhan yidhaahda dakhala aljanna waxaa looga jeedaa ay ibtidaa'an min hayri dukhuuli naar weeyaan buu leeyay waayo mu'min oo dhami janno inuu geli doono waa la huba hadduu ku dhinto laakiin barh baa la soo cadaabaya markay cadaabtada lagu soo daahir yeele dunuubta laga soo maydho kadib janno gelaya ama kani wuxuu dheeriyey bay leeyihin xadiidka kani waa dukhuuli اljanna ibtidaa'an iyadoo aan la gelin maxay min hayri dukhuuli الnaar saasay ku fasiraan xadiidka kan waxa uu tilmaamayaa marka laga yimaado ilaahay ammaantiisa subxaana wa tacaala iyo ballanka lala galay iyo warkaa marka laga yimaado laba shay buu tilmaamaya waxa uu tilmaamayaa qofka mu'minka ahi inuu nicmo joogto ah min rabbi alcaalamiin kaga sugan yahay oo laga rabo mahadcelinteeda iyo insaanku inuu khataa' yahay iyadoo waxaasoo nimco la siiyey halkuu abaalmarkeedu ahaa inuu mahad celiyo in badan bini aadamku inuu gafku haddana ku badan yahay lidaalik laba goorbaa qofka istikfaar laga rabaa bay leeyihin ibnu taymiya wuxuu tilmaamayaa falcabdu daa'ima bayna nicmati min allahi yaxtaaju fiiha ilaa shukr wa danbin minhu yaxtaaju fiihi ilaa istikfaar laakiin culammadu waxay idhaahdaan laba jeer istikfaar uu xadiidkani tilmaamaya mid dadka agtiisa waa macruuf oo waynu ka hadli laakiin aan ka kala horraysiiyo waxaan leenahay qofka naftiisa garta qadra nafsihi garta rabbigiina garta iyo jamiili incaamih wuxuu nicmooyin siiyey fahma acmaashiisa arka tirayarideeda iyo foolxumadeeda labadaba inay tira ahaan marka la eegana yar tahay marka la eego kuwalati ahaanna inaanay gaadhsiisnayn xadkii la rabay arka waxa uu garanayaa inuu ilaahay ka xishoodo subxaana wa tacaala camalkaa yar inuu la waajaho dabeetana camal kasta uu sameeyo gadaashii wuxuu la taagan yahay inuu istikfaar dalbo sida daraaddeed bay culammadu waxay leeyihiin meelaha ugu badan ee sharcigu uu istikfaartiisu ku soo aroortay waxaa ka mid ah bacda alcamal الsaalix yacni dadku inta badan istikfaarta waxay xasuustaan maxay haddiiba alla ku waafajiyo marka dunuubta la galo laakiin nusuusta markaad eegta bay waxay soo aroortay istikfaaru in badan oo ka marka la sameeyo camalka suuban aan eegno xadiidka jamaacaduba warisay bukhaari mooyaane shanta kaleba soo saareen nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda marka uu ka baxo markuu salaad tukado ee uu salaada dhammeeyo waa salaadii faradka ahayd ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu qabtee ugu horraysiiyo wuxuu ahaa inuu saddex jeer istaakfuro laysto astakfiru allah astakfiru allah astakfiru allah salaaddii uu ka baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo cibaado ah ayaa awal camal ka soo fulay waxa weeyaan inuu istikfaar la yimaado waxay yidhaahdaan masalada halkan iyo istikfaarta cilaaqada ka dhaxaysaa maxay tahy dembi maaha waxaad samaysay macsiye ma aha waa haddaad salaan ka salaad ka salaama naqsatay haddana waxaa la isfarayaa adigoo salaad ka baxay awal camal bacda salaa aad samaysaa waa inaad istikfaar la timaado bay yidhaahdeen waxay culimmadu yidhaahdaan waa istikfaar aad ka istikfaar kala imanayso salaadaada gaabnideeda iyo inaanay gaadhsiisnayn meeshii la rabay waa istikfaar kala imanaysa bay leeyihin inaanu cujbi ku qaadin bini aadamku markuu moodo inuu wax weyn sameeyey hanweyni baa gasha waxay leeyihin meeshan waxaa istikfaarta loo keenay inaan cujbi iyo isla weyni iyo isla yaab ku gelin riyaa inaanu ku gelin bal eh inaad bilowdo camalkii aad samaysay isagoo camal saalixa ahaa adigoo xasuusan sidii la rabay inaanad ula imanin inaad istikfaar kala timaado runtiina haddaad u fiirsato axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada uu kaga warramay maalan xadiidka xasanka ee camaar ibnu yaasir uu nebiga ka soo arooriyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa salaad mid baa tukaday buu nebigu leeyay oo aan loo qorin ilaa cushur mooyaane tusuc mooyaane umun subuc ilaa iyo nusuu nebigu ka soo gaadhsiiyey yani nebigu wuxuu sheegayaa qof baa salaadiisa tukaday laakiin lam yuktab lahu min asalaa loogama qorin cushur mooyaane ten bercent macnaheedu waxa weeyaan salaad ahaan waa kaa degtay oo waajibkii aakhire lagu weydiin maayo lakiin ajarkii iyo mansiladii iyo wixii lagu rabay iyo waxay salaadu qaban jirtay ten bercent baad leedahay taa macnaheedu waxa weyaan salaadda intaad soo jeedaabaad leedahay haddaad salaada intaad xidhatay maantaba daara dhisaysay oo gurya raraysay oo iska maqnayd oo markii u dambaysay imaamku salaamu calaykum yidhi ad salaamu calaykum ka daba tidhi miyay tahay salaad intaad qiyaamaha ilaahay isla hortaagta aad xoola kaga doonayso janna aad ku raadcaynayso naar inaad kaga badbaadana aad raadcaynayso waxay culammadu yidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaada ka baxo waxaan istikfaarta loola imanaya waxa weeyaan inaanu qofku isla weyni iyo wax weyn inu sameeyey inuu qaato aanu fahmine inuu qaato inuu muqasir iyo ilaahay nicmadii uu siiyey iyo abaalgudkeedii inaanu weli la imanin walidaalik bay leeyihin min taqsiiri salaatihi buu istikfaarta ka samaynaya bale ilaahay subxaana wa qur-aanka markuu sifaynayo dadkii saalixiinta jannada gelaya ina almuttaqiina fii jannaati wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabuhum inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin ilaahay wuxuu sifeeyey mutaqiintu inay janno beero iyo basaatiin iyo ilo in aakhiro la siinayo wixii alle subxaana wa tacaala nimco uu siiyey inay qaadanayaan sababtu waa maxay loo nimeeyey innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin adduunkii markay joogeen bay ahaayeen kuwa maxay ixsaan sameeya ixsaankoodii ilaahay muxuu inooga sheegay markaa kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun baa ilahay yidhi ixsaankoodii laga sheegay habeenkii intay istaagaan markay dadku hurdaane nin waliba furaashkiiyo sariirtu la macaan ayay ilaahay isu taagaanoo u cibaadaystaan wakhtigaas bay ilaahay salaadu tukadaan haddana salaada markay dhammeeyaan intaanta subax la gaadhin iyo salaatulleylkooda dhexdooda ayay istikfaaru kacaan baa xasan albasri wuxuu leeyahy maddu salaa salaaday wadaan oo dheereeyaan ilaa iyo ka soo dhowaado waqtu saxarka la gaadho markaana istikfaar bay bilaabaan ninkii hadda cibaadada ku jiray bay leeyihin ee salaad waday istikfaartu wado waxa ay tilmaamaysaa bay leeyihin inuu weli rumaysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nicmo u sameeyey inaanu abaalkeedii gudanin wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu nimco abaalkeedii inaanu samaynin baa rabbi subxaana wa tacaala tilmaamaya idan dadkan ahlu jannaa ah dadkan ahlu jannadaa sifada ugu weyne lagu sifeeyey waxa weeyaan inay salaatuleylna tukan jireen wa bilasxaari hum yastakfiruun istikfaarka waxaa layna faray wakhtiyada cibaadaadka waaweyn aynu gudanno maalan qur-aanku wuxuu tilmaamaya oo rabbi subxaana wa tacaala xajkuu ka warramay xajka markuu qofku tago oo weliba xajka rukunka ugu muhiimsan uu soo guto xaj waxa ugu muhiimsan maxay alxaju carafa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xajba waa carafo rukunkii ugu muhiimsanaa markuu soo guto oo yowmu carafa maalintii ilaahay la baryayey uu taagnaa oo uu rajaynayo qofka mu'minkii maantaa in ilaahay dembigiisa maydhay haddiiba xajka lagaa aqbalo oo xajka la yidhi wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dembiga lagu maydho la rajaynaya inuu tahay maantaad islahayd dembiga waad iska maydhay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay markaa halkaa ka timaadaan uma afiiduu min xaysu afaada annaas dadku xaggay ka soo rogmadaan ka soo rogmada wastaqfiru اllaha in allaha gafuuru raxiim markaasina istikfaarsada baa la leeyahay markaad xaggaa ka timaadaan istikfaarsada baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala oo waa maxay weli culimmadu waxay leeyihin inaanu xajkaagu kula buurmin inaad naftaada buunbuunin inaad garato addoon muslima ah oo daciifa ah, oo weli cibaadaadkii laga rabay aan dhammaystirin nicmooyinkii rabbi siiyey aan dhammaystirin waxaa ka sii muuqaal badan arrintaa haddaad dib ugu fiirsato nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay risaalad buu usoo dhiibay ilaahay dartii buu u dirira diintaa cid kasta uu gaadhsiin karayay buu gaadhsiiyey labaatan iyo dhowr sannadood buu xayaato dadaala ku jiray maruu dad wax u dhigo maruu dagaalamo maruu diin ogiyo maruu cibaadaystaba siduu u cibaadaysanayaa gomaduhu barareen oo caaisha ay lahayd ilaahay rasuulkiisiiyo adiga dembigaagii horya kii dambeba waa la dhaafaye maa deenna satid oo kale eray ku ag aw lahaa falaa akuunu cabdan shakuura waxa ilaahay nicmo i siiyey qof mahadnaqa miyaanan ahayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo sidaa wuxu rabeeyey oo sidaa u dadaalay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyay إida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illah fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba haddaad aragto ilaahay nasrigiisi iyo guushiisiiyo kuu timi iyo ilaahay subxaana wa tacaala fatxigiisi iyo furashadiisiyo kuu timi waad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya macnaheed waxa weeyaan waa wakti uu qofku dareemayo muhimmadiisii inuu gutay risaaladii inuu gutay xaqay lahayd inuu mariyey ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala markaad halkaa gaadho markaa waxaad bilowdaabaa ilaahay leeya alfau litacqiiba wa tartiib fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba baa ilaah yidhi markaa waxaad bilowdaa ilaahay subxaana wa tacaala inaad u tasbiixsato xumo ka huftid adigoo ku maraya ama se ku dheehaya mahadnaqiisa istikfaarna la imanaya istikfaarta maxaad kala imanaysaa mima faatak wixii khaflo ku haleelay wixii unku hoos maray wixii arrinkaa hoos baxay wixii halkii ay mudnayd in la gaadhsiiyo aad gaadhsiin kari weyday wixii awood bini aadanba iska maxduuda cajsigu uu keensaday waxaasoo dhan isku soo dar ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala markaad guushaa gaadha in dadku diinta soo wada galo ee ilaahay wada rumeeyaan adigu waxaad u dhaqaaqdaa tasbiix iyo taxmiid iyo istikfaar adigu u dhaqaaq baa lagu yidhi markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaqankiisa ka dhigtay markaasi subxaanaka allahuma bixamdik allahuma kfir lii inuu salaada waktigii dambe uu ku tukado oo salaadihiisu ay u bataan inuu erayada tan akhriyo ayuha alikhwa marka istikfaarku uu ka mid yahay sayid listikfaar waxaynu kala imanayna koowaad waxaa ka mid ah ictiraafka aynu ictiraafayna ilaahay nicmadu ina siiyey isla marka aynu ictiraafayna inaynu dunuub leenno aynan awoodin cajsigeenna aynan awoodin mahadnaqu ilaahay xaq u lahaa in loo mahadnaqo inaynuu mahadnaqno sidaa awgeed haddii dacf iyo cajsigii mahadnaqa ku dhacay uu weliba raaco dembi kaa dhacay oo ah nicmadii aad u adeegsatay inaad haddana ilaahay ku caasido ilaahay il buu ku siiyey aad wax ku aragto dheg buu ku siiyey aad wax ku maqasho caqlu ku siiyey aad wax ku garato nicmada ay ahayd inaad ilaahay un ku caabudo haddaad weliba intaad ilaahay ugu mahadnaqi lahayd daaye ay kaa weecatay oo aad macsidiisa ku samaysay waxay mudan tahay cibaadaadkaaga xataa inaad istikfaar kala timaado walidalik baa imaam alghazaliy raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay iyo kayrkiiba ka alqayim waxaa la ysfaray laba xaaladood bay leeyihin bay yidhaahdaan qabla alficli wa bacda alficl qabla alficli bay yidhaahdeen wixii lagu amray inta aanad samaynin laba waxbaa lagaa rabaa bay yidhaahdeen alcasmu cala alimtihaal walisticaanatu biاllahi cala dalik inaad go-aansato inaad waxaa samaynayso ilaahayna aad kaalmo dalabto inuu kuugu gargaaro ku waafajiyo ku haleeshiyo waxaan rabbi ku waafajin dee uma taakaliside iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaad tidhaahdo marka aad dhammaysana bay idhaahdeen bacda alficil aad joogtana waxaad mudantahay bay leey inaad istikfaarta boobtid oo wixii taqsiirkaa dhacay iyo wixii nimce aad gudan kari weyday kollayba ilaan camalkan sidii la rabay maad gaadhine inaad istikfaarta markaana boobtid ayaa mudan walidalik baa culammadu waxay idhahdaan qur'aanku istikfaarkiiyabuu isku xidhay xataa tawxiidka oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy alif laam kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir anlaa tacbuduu ila allah inii lakum minhu nadiiru wabashiir ilaahay markuu tawxiidkaa ka warramay nebiga loo soo dhiibay ayaa waxaa lagu xigsiiyey waan istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yumatickum mataacan xasana ama ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik towxiidsaa la leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala kelinimadiisa qir dembigaagana ka toobadkeen faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuhu baa ilahay yidhi toosnaada laakiin toosnida wagash wagash baa geli doonto halkii la rabay gaadhi maysee wastakfiruuhu baa alla leeyahy subxaana wa tacaala walidalika ayuha alikhwa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka imaamu اlbayhaqi iyo abu naciim bay warinayaan sheekh alalbanina saxiixa ku tilmaamaya wuxuu leeyahy tuuba liman wajad fii saxiifatihi istikfaara kaiira wanaag wuxuu u sugnaaday ama shajaradaas kaad ku fasirtaba waxay u sugnaatay ciddii maalinta qiyaamo saxiifadiisa kitaabkiisa ka hela istikfaar tiro badan buu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaana layna faray nolosha gebigeedaba inaynu u adeegsanno sabir iyo istikfaar nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi fasbir ina wacd allahi xaq sabir ilaahay wuxuu yaboohay waa dhab eh wastakfir lidanbika wasabix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar walidalik buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa majlis qura uu fadhiyo ayaa boqol jeer laga tirin jiray intuu astaqfirallah yidhi waa majlis caadiyo la fadhiyo oo uma dad wacdinaya ama la fadhiyo ayay saxaabadii waxay leeyihin waxaanu ka tirin jirnay nebiga istikfaartiisa in boqol jeera ah. riwaayadka axaadiista qaarkood waxay tilmaamayaan inuu nebigu leeyay maalintii in toddobaatan jeer ama boqol jeer ama nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahy innahu la yugaanu calaa qalbi haymku waa daruurta haymki iyo haymku waa isku mid ama waa kala fududyiinna culamaai luqa qaar baa yidhaha midna waa caadka midna waa daruurta weyn kay tahayba qalbigayga yacni waa la daboolaa waxay culammadu yidhaahdaan waa awqaati alghafla mar mar baa dikriga haafil ka noqon karaayo kale inahu la yugaanu calaa qalbi lakin wainii la astakfir اllaha waatuubu ilayhi fi اlyowmi miati mara buu nebigu ley alayh الsalaatu wasalaam idan ayuha اlkhwa masalada koowaad waxaan kusoo koobayaa iyada haddaynu nusuusta eegno meelaha istikfaarta ku soo aroortay waa dhul tiro badan maalan waxaa la khalaaga markaad gashaan musqusha markaad gashay ka soo baxdo maxay dhaha baa la yidhi khalaa baad gashay wax dembiye maad samayn haddana ibn alcarabi wuxuu leeyay waxaa kufraankan loo dalbayaa wakhtiga kan waa alcajsu can shukri nicma taysiiri اlghadaa wa iisaali manfacatihi wa ikhraaji fadlatihi waad ka mahadnaqaysaa caajisnimada aad ka caajistay inaad ilaahay uga mahad celiso cunnada uu kuu fudaydiyey ee wixeedii wanaagsanaana jidhku qaatay intii qashinka ahaydna ilaahay kaa soo saaro ku dhaafiyey shuraax kalena waxay idhaahdaan maye waxa weeyaan wakhtiga yare khalaaga lagu jiro waxyaabaha mamnuuca waxaa ka mida maxay ilaahay xuskiisa yacni masusha intuu qofku ku jiro ilaahay lama xasuusto marka aad soo baxdo waxay leeyihin waxaad ka istakfurolaysanaysaa waqtulkaflaha yar aad gashay wakti baad gashay aanad ilaahay subxaana wa tacaala xusaynin marka ilaahayo waxaan ka istakfurolaysanaya baad leedahay muddadaa aanan ii fududayn inaan sameeyo wardi iyo dikri iyo ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa waxaad arkaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo inoo tilmaamaya cibaadat lwuduu markaynu samayno wuduugu waa cibaada waa cibaado sideeda loogu qastiyo dadku inta badani istibaaxa lisalaad kii ay fuqahadu odhan jireen bay u fahmeenuun waa bes ma aha istibaaxa lisalaadna way tahay waa cibaado sideeda loogu qastiyo waayo weysadu dembiga maydhaa walidalik baa waxaa fiican salaad kasta inaad iska weysaysato waayo dembaad iska maydhaysaa sidaad uskaga isaga maydhayso dembiguna markaad weyse dhammaysataa waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaaha illaa ant astaqfiruka waatuubu ilayka waktigaa dha baa lagu yidhi axaadiid aan xooggoodu badnayn waa kuwa sheegaya marka masaajidka lasoo gelayo iyo marka laga baxayo imaam termedi baa taxsiininaya kayrkiina se waa ku khilaafsanyihin rabbi اkfir lii dunuubi waftax lii abwaaba abwaaba raxmatig iyo abwaaba fadlig inta dambe waa صaxiix laakiin inta kufraanka waxaad dareemaysaa salaadu inay ka mid tahay salaadda markaad gashaa lagu yihi istikfaar ku bilaabo oo nabigu alayh الsalaatu wasalaam axaadiis ka soo aroortay ducaa اlistiftaaxa waxaa ka mid ah allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira markaad rukuucdaad istikfaarsanaysa markaad sujuudaabaad istikfaarsan karta markaad eh, udha juluuska dhexe u fadhiisato fadhiga dhexaad istakfurlaysan kartaa idan ayuha اlkhwa istikfaarka maqaamaadkiisu saasay u tiro badan yihiin cibaadana ku xidhan yihin nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ilaa xad la yidhi war xataa majlis haddaad yaro fadhiisato oo sheeko iyo waxgagashid istiqfaar la kaale subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk dheh taasi waa masalada koowaad abuu laka binicmatika calay masalada labaadna waa maxay aan tilmaami doonaa abuu laka bidenbii wa abuu bidenbii ilaahayo waxaan qirayaa dembigaygii alictiraaf bidunuub waxay culimmadu yidhahdaan alictiraafu yahdimu اliqtiraaf qiraalka aada wax qirato aada ilaahay u qirato subxaana wa tacaala wixii dembi kaa dhacay oo qiraalkaasi uu muujinaya inaad ka xun tahay ilaahay subxaana wa tacaala fii jinaabina dembi ka gashay isaga laftiisa ayaa istikfaara bay faqfir lii innahu laa yakfir dunuub waxaa laga fahmayaa bay culammadu yidhaahdaan man ictarafa bidanbihi gufira lahu bay yidhaahdaan dee xadiis sariixana waaba kii nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam alcabdu ida اctarafa bidanbihi wa taaba taaba allahu calayh xadiidkii bukhaari addoonku hadduu qirto dembigiisa oo ilaahay u toobadkana ilahay u toobad ka aqbali karaa haddaynu qur in yar u fiirsanno fii suurati tawba markii ilaahay subxaana wa tacaala munaafiqiin badan ka warramay acraabta munaafiqiin ka mid a iyo reer madiine qaar ka mid oo la yidhi maraddu cala nifaaq waxay ku mudhaxeen oo ku googo-een munaafiqnimo la tilmaamay ayaa haddana waxaa la tilmaamay duul caqligu ku soo degayo oo dembi ka dhacayo laakiin istikfaarta la imanayay markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu leeyahy wa aakharuuna اctarafuu bidunuubihim khalaطuu camala صaalixa wa aakhara sayi'a casa allahu an yatuuba calayhim in allaha gafuuru raxiim kuwo kalea jira baa rabbi leeyahy oo ictarafuu bidunuubihim dembiyadoodii ictiraafay qirtay ilaahay u qirtay oo maxay sameeyeen khalaطuu camala صaalixا waakhara sayi'a imaam اlmufasiriin ibnu jariir aطabri iyo imaam albaqawi iyo keyrkoodba waxay ku fasirayaan halkan camalka saalix ee la sheegayaa waa ictarafuu bidunuubihim tabay leeyihin camalka saalix ee aayaddu ay sheegaysaa waxa weeyaan bay leeyihin ictarafuu bidunuubihim idan khalaqu lictiraafa ictarafuu bidunuubihim ti la yidhi weeyaan bay leeyihin halkan laleeyahy khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi'a ka xune ay sameeyeen waxa ay ku qaseenee ka dambeeya ee camalka saalixee la sheegaya meeshaba ku yaalla waxa weeyaan bay leeyiin inay dembiga ilaahay u qirteen oo ay leeyihin ilahu dhaaf qirashada ictiraafka uu qofku dembiga qiranayo qur-aankuna wuxuu inoo sheegay inta adduunka la joogo ee aanay qarqarada gaadhin ama se aanay gaadhin cadaabku inuu soo dego ambiyadu markay duulalka ka baxaanay cadaabku soo degaya aanay gaadhin wixii ka horeeya qofka ictarafa bidembi rabbigii u qirtay in ilaahay dembigiisa dhaafayo ama bacdaha qur-aanku wuxuu inoo soo aroorinayaa qaar badan oo ictiraaf la yimi oo ictiraafkooda la diiday ugu horeyn xadiidkii bukhaari iyo muslimba warinayeen baan rajaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waa xadiid xadiid alqudsiya ilaahay baa wuxuu yihi ina cabdanaa danaba denban faqaal addoon baa dembaabay dembi markaasu wuxuu yihi rabbi adnabtu faakfirhu ilaahayo waa dembaabay ee ii dhaaf buu yidhi ilaahay baa u jawaabo wuxuu idhaahdaa acalima cabdii ana lahu rabban yakfiru danba waya'hudu bih addoonkaygii ma wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi dembiga dadka ku qaada una dhaafa afartu licabdi baa ilahay yidhaha subxaana wa tacaala hadduu masaladaa garto oo ictiraafay waa u dembi dhaafay baa ilahay yidhaha subxaana wa tacaala rabbiba haddana wuxuu leeyahy addoonkaasi mudduu joogaa haddana wuu dembaabaa markaasuu yidhaahdaa ilaahayo waa dembaab ee dembigayga dhaaf ilaahay baa wuxuu haddana yidhahdaa addoonkaygu wuxu garta rabbi inuu leeyahay dembiga dadka ku qabta una dhaafa addoonkayga waanu dhaafa nebigu wuxuu leeyahy alayh isalaatu wasalaam ilaahay ba haddana wuxuu leeyahy mar saddexaad buu dembaabaa markaasuu haddana wuxuu idhaahdaa rab adnabtu faakfirhu lii ila waa dembaabay dhaaf buu haddana yidhaahdaa sidiisi leeg baa ilaahay yidhaahda subxaana wa tacaala laakiin markan waxaa loogu daraa sida xadiidulqudsigaasi tilmaamaya hafartu licabdii falyafcal maa shaa addoonkayga waan u dembi dhaafay ee wuxuu raba ha sameeyo culimmadu waxay yidhahdaan eraygan fal yafcal maashaa waxaa laga daliishanayaa inuu qofkan istiqaamo helayo haddii uu istikfaarta badsado hadduu istikfaarta laasimo oo dunuubtu markay ka dhacdo uu ictiraaf bidanbi uu la yimaado waxa ka ratibmaya bay leeyihin aakhirka inuu qofkani mustaqiim noqdo walidalik baa loo yidhi bay leeyihin falyafcal maa shaa qur-aanka markaynu egnana ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه وmasaakinukum lacalakum tus'aluun ilahi wuxuu dhaha subxaana wa tacaala badana intaanu magaalo halaagnay daalimadahay oo iyaga gadaashood duulkana uunnay oo falamaa axasuu ba'sanaa baa ilahay yidhi markay dareemeen cadaabkii ilaahay inuu soo degayo ayay yaaceen dabeetana iyadoo lagu tahakumayo iyagoo lagu istihzaa'ayo lagu jeejeesaya waxaa lagu yidhaahdaa war ha cararina war ku noqda xoolihii iyo nimcadii iyo wixiinii ha ka tegina war daaraha iyo guryihii yaa uga tegaysaan baa la yidhaahdaa وmasaakiنiكم لacaلaكم تuسألuun war waxaanu xooliya daara waxaa laga yaabaa in laydin weydiiye akhire ha ka cararina baa la yidhahda xoolaha ku noqda waa xoolihii ilaahay dhaafiyey marka hore markaasay bilaabaan اctiraafka marka qaluu ya waylana ina kuna aalimiin qaluu ya waylana ina kuna ظaalimiin ilaahyow bay yidhahdeen hoogayage waxaanu ahayn kuwa dulmi sameeyey markaasaa ilaahay weliba wuxuu leeyahy famaa zaalat tilka dacwaahum xataa jacalnaahum xasiidan khaamidiin baryadoodu kama suusho inay yidhaahdaan ilaahu daalimiin baanu ahayn ilaahu daalimiin baanu ahayn ilaa iyo la gumaado oo sidii beer la gooyey loo goosto kama zuulan caynkan yacnii waqtulictiraafkii bay dhaafeen walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa wakam min qaryatin ahlaknaaha fajaaha ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun famaa kaana dacwaahum id jaaahum ba'suna ilaa an qaaluu ina kuna aalimiin fii suurati lacraaf qaluu rabbana amatna tnatayn waxyaytna tnatayn factarafna bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil cadaabku markuu soo degayo ictiraafko ay ictiraafaan waxba kama jiro aakhiro marka la tago wa qaluu low kuna nasmac wanacqilu ma kuna fii asxaabi الsaciir faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi saciir aakhiro marka la tagana ictiraafku waxba ma taro amaa dunida inta la joogo nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam markii caasho wararka laga sheeg sheegay xadiidkii bukhaari intii u yimi buu wuxuu ku yidhi yaa caaisha in kunti almamti bidanbin faاstagfir illah faina tawbata min adanb annadmu wاlistigfaar caaisha waxaa la sheeg sheegaya hadday wax kaa soo gaadheen ilaahay dembi dhaaf weydiiso inaad ka murugooto wixii xumaaya kugu dhacay hadda oo aad istikfaar la timaadaa kuugu filan buu nebigu leeyay alayh isalaatu wasalaam idan ayuha alikhwa alictiraaf bidunuub qur-aanku in badan buu inoo tilmaamaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam in badan buu tilmaamaya nabigu waa kii baraya abi bakr maxaan ku ducaystaa markuu yidhi waxaad ku ducaysataa allahuma inii dalamtu nafsi dulman kaiira iyo dulman kabiira rawaayadku waa soo arooreen wa inahu laa yakfiru dunuuba ila anta fakfir lii aadam ilaahay markuu qur-aanka kaga warramaya xaawo waxaa la yidhi maxay idhaahdeen rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna dalamnaa anfusanaa bay sheegteen nebi yunis yuunus markuu cadhooday ee tegey wadanuuni id dahaba muqaadiban fadana an lan naqdira calayh fanaadaa fi الظulumaat an laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin waa ictiraaf bidemb nebiy llaahi muusa markuu ninka dilay wadakhala اlmadinaةa calى xiina gaflaة min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaan hada min shiicatihi wahada min caduwih faاstagaaثahu اladii min shiicatih clى اladii min caduwih fawakazahu muusa faqaضىa calayh qala hada min cml الshayطaan inahu caduw mudil mubiin qaala rabbi inii dalamtu nafsii faغfir lii ambiyadoo dhan xadiidkii ka warramayey shafaacat اlcudma qiyaamaha marka ay dadku u yimaadaan ay dhahdaan noo shafeeca nebi weliba mar dhib ka dhacday buu xasuustaa oo uu ictiraafsan yahay weli adduunka intay joogeen horta qur-aanku nebi mas'ale lagama sheegin nawcun maa ku tusinaysa wax dembiya ah, ilaa iyo qur-aanku wuxuu sheegay inuu ka istaakfuro laysto ilaahayna ka aqbalay baa qur tilmaamaya wax kasta oo nebi la tilmaamo dhacdo ka dhacday qur wuxuu tilmaamayaa nebi kastaoo ilaahay dhacdadaa kaga warramay isagoo istikfaar kala yimi oo ilaahayna ka aqbalay haddana weli waxay xasuusan yihiin aakhiro marka la tago ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu cuntabin la yimaadeen walidalika ayuha alkhwa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixeynka ku yaalay wuxuu ina leeyahy lan yunjiya axada minkum camaluh mid idinka mida idinka camalkiisu ma badbaadinayo waxay yidhaahdeen qaaluu walaa anta yaa rasuula allah oo adigana miyaan camalkaa ku badbaadinayn bay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo qaala walaa ana ilaa an yatagamadaniy allahu minhu biraxmatih fasadiduu waqaaribu waqdu warawaxu wa shay-un min addulja walqasda walqasda tabluqu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xataa anigana waayo haddii la xisaabiyo ilaahay wuxuu nimco ku siiyey waxaad cibaado la timi wax alla nimco ku siiyo ubaa badan cibaadadaadu waa macduuda soo maaha laakiin ilaahay aan nicmadiisu macduuda maaha maalintii mise jeer baad neefsataa haddii neefta lagu tiriyo inta goore oxygen lagu siiyey imisaad ka mahad celis yani ilaahay nicmadiisu wain tacuduu laa tuxsuuha wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha weeyaan ama adiga cibaadaadkaagu waa koobantay iyadoo weliba ay dhinac socoto maxay dunuubta ay dhinac socoto walidalik qofnaba buu nebi moxamed leeya calayhi salaatu wasalaam camalkii ma badbaadinayo naarintu ka badbaadiyo janno ma gaadhsiin karo laakiin ilahay wuxuu leeyahy inta yar haddaad la timaadaan sabab bay idinka dhigaya inta yaroo ay ugu horaysa maxay bacda tawxiid inaad la timaado maxay istikfaartaasi inaad badiso walidalik buu nebigu wuxuu ina leeyahy fasadiduu waqaaribuu waqdu war dhoweeya oo isku daya oo dhoweeya oo kallaha oo gelin dambe socda oo habeenkii wax ka guureeya oo alqasda alqasda ay ilzimu lqasda waa iqraa wasfadka iyo ictidaalka laazima waa gaadhi doontaan jannada buu nebigu leeyahy alayh isalaatu wasalaam idinka wixiinu wax goyn maayaan laakiin haddaad laasimtaan intan aan idiin sheegay waa gaadhaysaan buu nebigu leeyay alayhi الsalaatu wasalaam ayuha اlkhwa istikfaarta haddaan aahaarteeda iyo timaarteeda iyana in yaroo kooban ka tilmaamo waxay culimmadu yidhaahdaan istikfaarku waxa weeyaan waa limudaawaati jurxihi walisadi khalalihi walijabri kasarihi walitakmiili naqsihi walitanwiiri qalbihi walihabaatihi cala siraati lmustaqiim waxaa loo istinfaarsadaa bay leeyihin dhaawacaaga inaad ku dhayato dunuubti iyo macaasidu waa dhaawac kugu dhacay dhaawacaaga inaad ku dhayatid nolosha wixii khalalkaa galay isu kaa qaban waayey inaad ku toosasatid kufkaaga iyo jabkaaga inaad ku kacsatid naqsigaaga iyo gaabnidaada ku dhammaystiratid qalbigaaga inaad ku ifsatid jidka inaad ku sugantid bay yidhahdaan baa loo istakfir laystaa haadihi alkalimaat culamada aan ka soo naqliyey waxaa la helayaa mid walba adiladeeda laakiin iyadoo kooban ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman yacmal suuءa aw yadlim nafsah uma ystakfir illaah yajid illaaha ghafuuran raxiima qofka naftiisa dulmiyey ama xumo sameeyey ee ilaahay u istikfaarsada rabbi subxaana wa tacaala wuxuu helaya isagoo ghafuurun raxiima istikfaarku ma aha xataa adiga ka kaa dhaco qura dad istikfaarsanaya haddaad u timaadaa bay ku anfacaysaa haddaad iskala fadhiisato kuwa astakfirallah bay ku anfacaysaa xadiidkii dheeraaye saxiixu muslimka ku yaalay ee ka warramayay malaa'igta siyaaxda ee meelaha ilaahay dikrigiisa lagu hayo tagta ee dabeetana ilaahay weydiiyo addoommadaydi maxay samaynayaan ee sheega inay tasbiixsanayeen oo tahliilsanayeen waxyaabahay sheegayeen waxaa ka mid a ah. maxay iga dalbayaan baa ilaahay yidhaahdaa ilaahay ow dembi dhaaf bay ku weydiisanayaan ba yidhahdaa hum yastakfiruuna ilaahay ow dembi dhaaf bay ku weydiisanayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idhaahdaa qad kafartu lahu markhaati uga ahaada waanu u dembi dhaafay kuwaasi malaa'igta waxay tidhaahdaa ilaahay ow mid baa la fadhiyey isagoo aan ku jirin kooxda wardiga iyo istikfurka istikfaarta iyo baabkan aan wadinee dana kala keeneen oo meesha ku jiray baa jooga ilaahay wuxuu yidhaahdaa hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa duulka la fadhiyaana aanu hoogin ee isna waanu dembi dhaafay baa ilaahay yidhaahdaa xataa adiga istikfaartaada daaya kuwa istikfaarsanaya haddaaduun ku biirto oo majaalistooda xaadirto oo la joogtid oo la saalixiinta aad ka agdhadhawaatid dadku inta badan waxay jecel yihiin maqaxyaha iyo meelaha sheekaa lagu hayo iyo halka nafta iyo shaydaanku jecesha inuu ka agdhawaado nafta iyo shaydaanba cidhiidhi bay ku gelinayaan haddaad masaajidka in yar fadhido waxaad moodaysaa inaad xabsi ku jirto saacadaha masaajidka waad tirinaysaa maanta musasac baan fadhiyey markii salaaddii casar laga baxay baad le masaajidka hadduu baan ka soo baxay laakiin waxaa suuqa tirin maysid labaatan saacadood waad fadhiyaysaa kaanama iyagoo aanay cimrigaagaba ka mid ahayn nebi moxamedna wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidu lqudsigaasi hum lqowmu laa yashqaa bihim jalisuhum wuxuu istikfaarta tartaabay culammadu leeyihiin waa istijlaabi raxma bay yidhahdeen ilaahay naxariistiisa dhan bay waa dabinka lagu dabto rabbi naxariistii oo dhan hadday arsaaqtay hadday roobtay hadday carruurtay hadday tijaaratay hadday xoolatay hadda wax kastoo ay tahayba nabiyullaahi nuux muxuu yidhi faqultu اstakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniina wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara ma lakum laa tarjuuna lilahi waqaara haddaad ilaahay weynayso un adigu oo istikfaartani waxa weeyaan ilaahay oo aad u qirayso weynidiisa iyo nicmadiisa iyo dacfigaaga oo aad qirayso iyo tamarxumadaada iyo waxa xune kaa dhacay taa haddaad la timaaddo maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaraa buu leeyahy haddaad la timaaddo waxaa la ballan qaaday in dembigaaga la dhaafayo oo cirka roob laga helayo oo xoole iyo carruurba la helayo oo beer iyo bustaanba ay fiicnaanayaan oo arsaaq iyo wax waliba ay roonaanayaan bale duulkii xoogga badnaaba ilaahay wuxuu yidhi xataa xooggaa idiin siyaadaya reer cadso xoog may xoog badnayn nebigoodii markuu yimi muxuu ku yidhi wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh yursil الsamaءa calaykum midraara wayazidkum quwata ilaa quwatikum xooggiina ilaahay xoog buu idinku darayaa umamkan maanta muslimiinta ee dacfigu haysto ee mustadcafiinta ku ah dunida korkeeda basharkan istidcaafka ku wada dhacay hadday laazimaan ariiqulistikfaar oo dunuubta ka laabtaan quwa ilaahay baa u ballan qaaday wayazidkum quwatan ilaa quwatikum ilaahay cadaabkiisaa la faydaa oo waa ka tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qur-aanka inoogu sheegay laba shay unbaa ilaahay cadaabkiisa manciya midi waa maxay wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim umamka cadaab kuma soo dego inta nebiyadu la joogaan marka ilaahay dhulka dad la goynaya nebiyadaa la yidhahdaa ka baxa qur-aanku nebi walba marka laynooga warramayo dadkiisii la halaagay waxaa laynooga warramay nebigaoo laga saaray nebi nuuxoo doon laga saaray luut oo la yidhi ka luge nebigaa ka baxa marka hore muuse kooxdiisii haystay nebigu markuu ka tago baa cadaabku soo dega ilaahay wuxuu leeyahy quraysh iyo dadka kan cadaabi maayo intaad adigu joogto nebiguna waa kii xadiidka saxiixa ku tilmaamayay inuu ammana u yahay ummadiisa intuu joogayna aan ilahay cadaab ku keenayni laakiin nebigii tego taa ma hayno waxaa kaloo ilahay yidhi wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun ammaanka labaad aad helayso inshuuranska kale ee cadaab iyo balaayo inay soo degto inshuurka lagaga noqonayaa waxa weeyaan haddaad gaso inshuuranska istikfaarta haddaynu gallo ka umma inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeenno laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ini kuntu min aaalimiin hadday soo degto xataa cadaabku waxa lagu fujiyaa waa kaasi ictiraafka ah ee nebi yuunus uu la yimi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ini kuntu min aaalimiin waxaan leenahay hadduu qalbigu ina daboolmay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala haddii raanku gaadhay sada yani daxal birta bacteria foosha oo daxalkan samaysa oxids inuu oxidation-ku dhaco bacteriyaad yaryar iyo jerms yarar baa sameeya haddii wax laga mariyo galvanization iyo wax la mid a ah haddii la mariyo bacteriyaadkaasaa laga awdayaa meesha dabeetana daxalku kuma dhaco quluubta bini aadamka dunuubtaa daxalaysa oo xabaasho oo tirtirta ilaa uu dabci ka gaadho ilaa uu daboolmo oo xidhmo laakiin galvanization haddaad rabto inaad u samayso qalbiga waxa lagu saqliye lagu nadiifiye lagaga ilaaliyo inuu daboolmaa waa istikfaarta walidalik buu nebigu leeyay wainahu la yuqaanu calaa qalbi wa inii la astaqfir اllaha fi اlyawmi miئata mara ayuha اlikhwa waxaan leenahay istikfaartaasi waa dawaaء likulli daa xanuun dhammaantii xanuun bulsho ku dhaca mid qofku dhaca wuxuu doonaya hada xanuun dhammaantii ayuu dawo ka yihi waxaan leenahay markaa ducada tan aynu akrinay sayid اlistikfaari waayo culammadu leeyihiin laba shay baa laga istikfaarsanayay oo ah ictiraafka uu ictiraafay nicmada ee haddana waajibaadkeedii iyo shukrigeedii yeeli kari waayey iyo ictiraafka uu ictiraafay dunuubta labadaas shay baa laga istikfaarsadaa bay leeyihin labada haddaynu istikfaartooda la nimaadno dadku inta badan ramadaanada shaydaanka waaweyn baa la xidhaa maradatu shayaatiin baa la xidhaa dadka intii alla u fudaydiyey ka yar way la legdamaan qaar baa kuwaa yaryari ka adagyihin waa kuwa qalbigu daboolma iyaga iyaga kuwaa yaryare laga tegay ayaa ku filan oo hoggaan ku haysta laakiin intii weli aan hoggaanka la sudhannina si rasmiya loo helin kuwa waaweyn marka laga xidhxidho inta ay kuwa yaryari joogaan ramadaantaasi way iska difaacaan soonkaa bata qur-aan akhriskaa bata wardigaa bata salaatuleylkaa badata ducadaa badata dadku ilaahay bay u toobad keenaan sadaqadaa badata wax walbaa bata laakiin waayada dambe waxaad arkaysaa markaa soonku dhammaadaba kadib masaajiddu waxay galaan cidhidhi xaggay cidhiidhi ka gelayaan yacni madhnaanshiiyo jaamacba waa la waaya iminka masaajidda haddaad aragto salaada subax waynoo wada camirayi haddaad aragto taraawiixa waa camirayi haddaad aragto salaatuleilka waa camirayi ramadaan markay dhammaato ayuunbaa dadkuba salaada subax loo kicin kari waayaya waxay ahayd ramadaan markay dhammaato waa waktigii istikfaarta inaynu istikfaarta boobno waxaa in alla aqbalo biujuriha wa bujuriha waxay wadatay oo dhan iyo wixii dembi aynu ku dhex galliyo wixii taqsiir ahaaba inaan la aqbalayn in waktigaa istikfaarta badino ramadaan markay dhammaatay inaan guruurina qaadino inaan moodin kaydka inaynu wax badan ku guray waxba kuma jiraan waayo nicmooyinkii ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyey abaalmarkeedii iyo shukrinaqeedii maad gudin saa daraaddeed hays odhanin kaydka wax badan baa ku jira kaydku waa iska madhan yihi se ilaahay naxariistii baa ku jirto aynu dalbaynaa waa maran yahay haddii xisaabtan uu jiro man nuuqisha alxisaaba cudib buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam caaishahay ninkii xisaabta lala xisaabtamo kaa la cadaab buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xisaabiyadu hadday timaado waad cadaabantay idan ha ku talagelin kayd baa meel yaalla kayd ma jiro ilaahay naxariistiisuunbaa meel taalla ilaahay naxariistiisa waxaa lagu helaana waa inaynu istikfaartaa badsanno waayada dambe dadku iyo saxwaadka dambe sidii masaa'ilka qaarkood rag ku qaldamay loo fogeynayey wardaa suufiya ku qaldantay iyo suufiyaa kan samaysayee loo fogeynayey ayaa wardiba la ilaabay inaha yaryar ee salaadaha iyo meelaha ku xidhan mooyaane waxay yaraaday wardigii rasmiga ee dadku wardinaya oo ka mid tahay istikfaartaas aad bay u yartay dariskan waxaan uga dan lahaa markaa wuxuu yahay cibaadaynu ku jirnaa ramadaan baa gabagaba ah inaan cibaadadaasi inala buurmin waxaynu dembi geysanana inay horteenna yaaliin intaa waxaynu ku dabooli karnaa cibaadadaa nuqsaanteedii iyo dunuubteennaba waa inaynu istikfaarta badsanno oo dalbanno ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala kuwuu istikfaarta u yasiree haleelsiiyey inuu inaga yeelo kuwii dembigooda alla dhaafo subxaana wa tacaala inuu inaga dhigo xadiidka dantan ka lahaayoo dhammina waa inaad gelin horiyo gelin dambe akhrido adigoo fahmaya danta laga leeyahy wsala اllahu عalى nabiyi mxamedi wعalى alihi وصaxbi وsلم والxamdu lilahi رab اlcaalamiin